wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam baabu qadaai alxaaja baabu qadaai alxaaja ayaynu ku dhex jirnay rasuulka alayh salatu salaam marka uu khalaaga galo muxuu odhan jiray aye aye الbث واkabais ma الفrq byn الkbث والkhabais aye labiyo dhadig ayaa xagee ha shayaaطinta khabaais waa dhadigi jamcu khabiis ubutna waa khabiis way markaa haddii qofku aanu suulibo gelin uu banaankaa u kaadi tago ducadan mu akrisanaya mise akrisan maayo aye waa akrisanaya waa isku mida ah. akhlaaqu asalkeeda waa meesha banaane dee loo kaadi tegi hadii qofku matalan kitaab quraana sito amba wax kale oo dikrullaahi ku jiro maxaa looga baahanya waayo xadiiska qadiyadda ka warraya ka warran kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa dakala alkhalaa wadaca khaatamaha xadiiska ku jira laakiin dee adilo kaloo badan baa caddaynaysaa wixii xagga ilaahay subxana wa tacaala xurmo ku leh in la xurmeeyo haddii qofku ay dhacdo inuu wadooyinka la maro iyo dhirta midhaha le iyo kuwa la harsanayo uu ku xaajo guto maxaa ka dhalanaya haye haye haye nacad baa ka dhalanaysa ilaahay baa subxana wa tacala nacdalaya dadkii baa nacdalaya qala الشhيk raximah الlah وعan سلman radي الlah عanه qaal laqad nahaana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم an nastaqbila الqiblaة bqaa'di aw bowli aw an nastanjiya bاlyamiin aw an nastanjiya bأqli min ثaلaثaة أxjaar aw an nastanjiya birajiici aw cadmi rawahu muslim salman alfarisi radi allahu canhu qaale wuxu uhi nahaana wuxuu noo diiday rasuul lahi sal la ala sl rasuulka alle an nastaqbila alqiblata qiblada inaan u jeesano biqaaidin saxara aan ula jeesano aw bowlin ambakaadi aw aynahana wuxuu noo diiday an nastanjiya inaanu ku istijoono bilyamiini gacanta midig aanu istijada u adeegsano aw an nastanjiya inaanu ku istijoono biaqala wax ka yar min halaaثati axjaarin saddex dhagax aw an nastanjiya inaanu ku istijoonno birajiicin saalo aw cadmin amba laf rawahu muslim xadiiskana wuxuu caddaynayaa un aadaabta qadaa alxaaja aadaabta waxaa ka mid a ah waxyaalo la samray iyo waxyaalo la isku diidayba marka waxyaalaha qaarkood markaad u fiirsato waa xaggii nadaafadda iyo ayay ku xidhanta waxyaalaha koodna waa tacdiim xurumaat illaah in la weyneynayo marka qibladii maadaama qofku cibaado ula jeesto oo markuu ilaahay hortaagan yahay uu salaad tukanayo xagga qiblada u jeesto khayrka marka salaadii oo kale eh, waxaan jeedaa eh, matala qur-aan akhriskii oo kale dikrigii kale ay sunna ducadii oo kale ay sunno tahay inuu qiblada qaabilo dee xaaladan iyada ah ee eh, uu xaajo gudanaya uu qaawan yahay inuu qibladii u jeesto iyo inuu kasoo jeestu dhabarka ujeediyo labaduba inaanay wanaagsanayn bal caddaynaya halkan xadiiska nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu caddaynaya markaa nahaana rasuul sala la ala sl rasuulkaa noo diiday bui an nastaqbila qiblata biqaayadin aw bawli inaanu ula jeedsano ku qaabilno labadoodaas in alla kala saareen marka alqaaid albowl labadiiba gacanta midig labadaba way soo gudagelaysaayoo xaggii xurmadiina way soo gudagelaysaa rasuulku alay sala slam wixii min baab tacdiim eh, wanaagsan waa kii midigtu ku qaban jiray xaggii nadaafaddii way soo gudagelaysaayoo dee gacantii midig maadaama cuntada iyo waxaa loo adeegsanayo istinjaagi istinjaag maaha macnaheedu gacanta bidix laftigeeda dee gacan meeshii baa la marinayaa laakiin wixii uu isticmaalayay amba biyihii amba dhagixii amba qorigii amba wax lamid ah inaanu gacantaa bidigu adeegsan ilaa qofku xaalad kale uu ku jiro mooyaane xaaladdu ku jira maxay noqon kartaa inaanay gacantiisii midig aanay shaqaynaynin amba way go-an tahay amba maalan uu gacantaasi waa shalal baa ku jira oo waa ma socon ma shaqaynayso wax lamid ah taasi waa xaalad daruuriya iyadu dee daruurada waynu garana addaruura tubix maxduuraat aw nastanjiya biaqali min alaati axjaar istinjaana waa laga cabiraa marka biyaha la isticmaalayo marka dhagax la isticmaalayna istinjaa xadiiska waa laga cabira istijmaarna culimado kuwa cabira culimada fiqigu marka la isticmaalayo waxaan biyo ahayn marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya saddex dhagax wax ka yar inaan la isticmaalin saas kale haddii qofku xaaladii istijmaarka uu sameynayo biyo isticmaalayn dhagaxii lama xadidino nawcu doono ha noqdo saddex dhagax wax ka yar waxaa kaloo la diidaa an astanjaa birajiicin aw cadmin rajiici waa alrawth waa saaladii aw cadmin labadana uu sababiyey rasuulku alay slat slam wuxuu tilmaamay saalada midi waa nijaaso dee saalada wixii matalan ximaarka iyo kuwa kale aan hilibkooda la cunin saaladoodina nijaas bay noqonaysaa dhinaca kale marka la eego dacaam bay noqon karaan tan kale ee matalan xoolaha hilibkooda iyo caanahooda la cabo ee ay bannaan tahay in la cuno hilibkooda iyo caanahoodaba saaladoodu in lagu istijoodo dee ma banaana sababta loo deeda waxay noqonaysaa iyadana inay tahay acaam acaam liljin lidawaab aljin jinka xoolahooda ayaa cunto loo saara aw cadmina labadaba way soo gudagelaysa cadmin waa laf oo dee cuntay noqonaysa marka ay tahay mid aan hayn ma yukalu laxmuhuna nijaasa way noqon karta ilan way saasay markaa ku noqotay markeeda hore dhinaca kale laftu iyo saalada laftigeedu waliba laftu waa shay sibiibi xaanba isku simanoo munqi baa laga yaaba inaanay noqonin oo halkii tanqiyadii ama nadiifintii ayaa laga yaaba inaanay sidii loo baahna samayn waxaa halkaa loga qiyaas qaadanaya wax kastaoo dacaam ah cunto ah inaanay banaanayn in lagu istijoodo tusaalahaan qofka haduu ila roodhi qalashay baan ku istijoonaya amba wax kaloo cunto ah arrintaasi waa waa xaaraan bay noqonaysa abcadi waxay soo wariyeen min xadiis abi ayub radi allahu canh laa tastaqbilu lqibla qiblada ha qaabilina walaa tastadbiruuha hana u dhabra jeedinina biqaaidin hala qaabilona ha ugu dhabra jeedinina qaaid iyo walaa bowlin saxaradfa ee kaaditon walaakin shariquu aw aribuu laakin shariquu bari u jeesta xadiiskana wuxuu sii cadaynaya rasuulka alay slat slam xadiiska hore in la qaabiluu diiday xadiiskan wuxuu kusii daray walaa tastadbiruuha dhabarkana ha ujeedin way markaa iska weliba uu sii adkeeyo aw qaribu xaggay qibladiinka xigta haba ujeedsanina dhabarkana ha ujeedinina ee shariqu aw qaribu labadaba waayo magaalada madiine ayay joogeen markan xaaladan iyada ah iyo jihadeeda magaalada madiine waqooyi bay kaga beegan tahay magaalada maka markay waqooyi kaga beegan tahay waxay noqonaysaa dee hadday koonfur usoo jeestaan way usoo jeesteen qibladii hadday waqooyi u jeestaanna dhabarkii bay u jeediyeen marka waa in shariqo o qaribo inaguna waxaynu la midnahay nahay qoladaa maala waqtiga nabiga alay slat slaam waayo jihada koonfurtu baynu kaga beeganay soo iyagu maxay kaga beegnaayeen dabeetana inagana waxay nagu dhacaysa waxa nagu dhacaya xadiiskan shariga oo qarrigo laakiin ka soo qaad qofka isagu bari ka degan qiblada ama galbeed ka degan isaguna maxaa ku waajiba inuu amba koonfur ujeesto amba waqooyi ujeesto oo maaha markasta bari iyo galbeed baa la qaabilayaa <clears throat> dhici karta qiblada qofku inuu dhinac kale ka xigo waxaa laga yaaba inuu bari ka degan yahy amba uu ka degan yahay galbeed uu ka degan yahay labadaasina waxay noqonaysaa iyaga koonfur iyo waqooyi inay ujeestaan oo aanay bari iyo galbeed ujeedan ujeedsanin xadiiska waxaa kusii jirtay markaa inuu yihi abu ayub waxaanu la kulanay markaa markii aanu magaalada wadanka sham nimid suuliyadiio xagga ujeesta xagga ujeeda qiblada markaa waxaanu samayn jirnay suuligii qibladii xaggiisa u dhisan baanu kula kulanay waxaanu samayn jirnay buu ihi inxiraaf waxaanu samayn jirnay anagoo suuliga ku jirna inaanu yar leexano dabeetana ilahayna dambi dhaaf aanu weydiisan saasaanu samayn jirnay bui qisada ku saabsan haddaba ama qadiyadda ku saabsan qaabilitaanka xadiis kale waxaa ka soo aroortay cabdillahi bni cumar radi allahu canhu oo saxiixa inuu arkay wuxuu hi gurigii walaashay xafsaan korayo maalin maalmaha ka mid a ah. dabeedna waxaan la kulmay buu ihi rasuulkii caleyh isalaatu wasalaam qiblada u dhabar jirtay xadiiskan kalena waa kan diiday saagood culimmadu qaarkood waxay idhaahdeen waxaa la kala saarayaa albun albunyaan wakayri lbunyaan meeshii dhismaha ahayd iyo iyo meeshii banaanayd waa la kala saaraya de markuu banaan qofku banaankaa cidlada iska fadhiisanayo ku xaajo gudanayo de isaga ikhtiyaar kale oo jiha u jeesto uu helaya laakiin haddii u dhisan yahay oo dhismihii uu meesha ku jiro dhismahaas de qibladii qofka uu ka asturaya jawaabo kaleo de culimada bixiina way jirtaa wallahu aclam qowlkaasaad moodaa inu ugu dhawyi dabeto qowlka odhanaya in hadii meeshu ay dhismo tahayna bannaan tahay qiblada in loo jeesto ama loo dhabar jeedo haddii aanay dhismo ahayna waa waajib qofkii inuu ka leexo oo dee suuligii waa nooca sulaada laakiin maxaa munaasaba oo wanaagsan marka suuliyada la dhisaya laftigeeda in laga leexiyo jihada qiblada oo la ixtiraamo qibladaasi xadiisku markaa wuxuu caddaynaya kacbadu inay xurmo weyn leedahay nebiguna calayh isalaatu salaam wuxuu sheegay kacbada wax ka xurmo weyn inaanu jirin ma acdama xurmataka buri dabeedna haddana wuxuu ka rasuulku istidraag ku sameeyey wuxuu yihi laakiin qofka muslimka ah ayaa xurmadiisu ay kaa weyntay kacbada saasay xurmo weyntay marka xadiiska tilmaamaya inaan cadceedda iyo dayaxana loo jeesan isagu waa mawduuc oo xadiis sugan isagu maaha an aisha radi allahu tacala canha ana nabiy sala lah ala sl qal wuxu uhi man ataa alaaida man ataa ka yimaada alqaaida ay makaan alqaaidi meeshii uu ku xaajo gudanayey falyastatir ha ha is asturo rawaahu abu dawuud waay xadiiska xagga sixadiisa sheekhu rawahu abu daawuud buu ihi markaa dacf iyo sixatoona kuma sheegin laakiin kitaabka fatxulbaarigu ku xasaneeyaa la yidhi xadiiska dacfina waa ku jira lakin macnihiisuna waa saxiix oo dee qofkii waa waajib inuu is-asturo dadka iska qariyo axaadiis badan aynu so arag alqaaid asalkeedu waxay culimadu dhahan waa almakaan almunkhafid waa meesha godan ee mil ard aw makaan almudmain meel godan oo aan dee buuqi iyo waxba aragti dad aanay ka jirin marka qofku inta badan marka uu dee xaajo gudanayay waqtiyada aan suuliyada iyo waxaasi jirin wuu socon jiray oo meel godan buu ku dhaadhici jiray marka saa shaygii laftigiisii meeshaa lala tegayena ayuuba meeshii loogu magac daray alqaaid laakiin meesha asalkeedu waa almakaan almunkhafit waa meel hooseysa weyaan qofkii inuu cawradiisa asturo inay waajibtay ba halkaa laga qaadanaya mar haddii la xaaladii xaajo gudanaysaa isku astiro marka kalena waabay kasii mudan tahay oo waa waajib asturitaankaasi wa canhaa waxaa laga soo wariyay caaisha ana nabiya sala allah ala rasuulku kaana wuxu aha kharaja min alkaa'idi markuu suuliga ka soo baxo amba u ka yimaado meeshaa qaala wuxuu odhan jiray ufraanak ay as'aluka gufraanak ilaah waxaan ku weydiisanaya dembi dhaafkaaga akrajahu الkhamسة wasaxahu abu xaatim wاlxaakimu gufraanaka mataa kaana yaquul rasuulu salى اllahu alay slm gufraanak mataa kaana yaquulu rasulu sal ه alay slm gufraanak ida kharaja min alkhalaa'iq sax xikmadda ku jirtaa waxay tahay waxaa laga yaabaa taqsiir inuu inuu dhaco intaa uu de aanu dikriga ilahay ka gaabiyey nabiga alay slat slam hadda nabigu ilahay saasu markasta u dadaalaya lakiin maadaama intaa uu ku jiro suuliga xuskii ilaahay uu joojiyey waadicitaa shaygii xurmada lahaa sitee uu dhigay in markuu ka soo baxo intaa ilaahay dambi dhaaf uu ka weydiisanayo istiqfaartuna maaha markasta macneed qofki inuu dambaabe dee rasushuba ilaahay baaba ilaaliye waxaanu inoo harciyan inaga wa inoo sharciyanaya laakiin gaabiska ah, mar kasta in ilaahay dambi dhaaf laga weydiiso ufraanak an an nabiya sal اlahu ala sl ka id akraja min alqaa'idi qaala ufraanak ay asaluka ufraanak waa mansuub bificlin maxduufin oo asaluka aw nasaluka marka waliba qofku de shaksiyan ba siba ku hadlaya mufrad bu noqonay an ibn mascuud radi allahu canhu qaal ata nabiyu sala allahu alayh waslm nabigu wuxuu yimid alqaayda ay makaan alqaayda bu i meeshii uu ku xajo gudanayay buu yimo fa amaranii wuxuu amray an aatiyahu inaan u keeno bihalaaثati axjaarin saddex dhagax inaan u oo fa wajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax walam ajid maan helin haalisan mid saddexaad ee xajaran haalisan oo fa ataytuhu waanumi waan u keenay fa ataytuhu waxaan u keenay birawthatin saalaan u keenay rajiic oo fa akhadahumaa uu qaatay labadii dhagax wa alqaa wuu tuuray arawthata saaladiina wuu tuuray wa qaal wuxu uhi hada rigsun ay hada najisun kani waa nijaas akhrajahu lbukhaariyu zaad axmed wuxuu kordhiyey wadaar qudniyu itinii bikayrihaa tan mid aan ahayn ii keen xadiiskan iyo xadiis hore aynu soo qaadanay iyo waxa uu tilmaamayaa inaan saddex dhagax wax ka yar lagu istijoonin marka culimada jumhuurtoodu culimada badankoodu waxay dhahdeen saddexdaa shar saddexdaa dhagax waa shardi hadday xitaa laba dhagax wax nadiifiyaan istijadaasi may ansixin waa saddexdaasi waayo rasuulka ala sala slam saddex wax ka yar inaanu ku istijoogno noo diida baynu xadiiskii hore kusoo maray culimada in qaar ka mid ah ayaa waxa idhahdeen maya laba dhagax waa la isticmaali karaa laba dhagax waxaanay daliishadeen xadiiskan laftigiisa waayo rasuulka alayh salaam ayaa igu yiri bu uhi saddex dhagaxii keen saddexdii dhagax maan heline laboon helay kii saddexaadna saalaan ka dhigay labadii buu qaatay oo tii kalena wuu tuuray marka halkaa waxaan ka qaadanay wan de labadii ku kaaftoomay laakiin waxaa lagu jawaabay taasi waa waxaan caddayn xadiiskii caddaayee saddex dhagax wax ka yar inaanu ku istijoonno ayaa dee meesha yaalla waxaa kaloo sii caddaynaya riwaayaddan i'tinii bikayriha inuu nabigu yihi alayh isalatu salaam itinii biayriha salada waxaan ahayn ken markaa saddex dhagax waa inaan laga yarayn saddexda dhagax haddii waxaa laga jawaabo laisweydiiyadana dhagax keliya la helo oo saddex af leh dhagax baa wuxuu leeyahay saddex dhagax buu dhigmaa xaggana dhagax qeyb af buu ku leeyahay xaggan kale dhinac buu ku leyahy xaggan kale buu kuleeyahay markaa saddexdii gees buu kala isticmaalay qofki culimada intooda badan ah waa in badanoo kamid way wa banaan tahay oo marka saddexdii dhaga halkaa ah. culimada qaar baa ka diiday marka saddexdaa dhagax waa inta u yar weyaan macnaheed maaha lagama badin karo haduu ka badiyo waxaa sunaa inuu ka dhigo maxay ya witri inuu ka dhigo saddex hadduu haddana kordhiyo shan dhagax toddoba dhagax saasoo kale u isticmaal dhagaxuna shardi maahae wax kasta oo munqiya buu isticmaali karaa oo aan saalada iyo cuntada ahayn amba wixii kale ixtiraam la-aan ahayn tusaale ahaan qori buu isticmaali karaa maruu isticmaali karaa soft iyo waxyaala lamidku isticmaali karaa iyadoo maxalkii nadiifoobin baa loo baahanyay aynaw laakiin waxaasi aanu noqon wax hadalka ilaahay amba xurmadiisa ku qoranta hadalka nabiga calay slat slaam oo dee qur-aan ku qoran yahay amba xadiis nabi ku qoran yahay amba hadal kale oo ixtiraam iyo weyni leh inaanu ku qorayn inaanu cunto ahayna waxay culimadu badan shardigaa sii raaciyeen inaanu shaygan inuu shaygan yahay munqishay nadiifinayo tusaale ahaan dee haddii quraarado kale uu soo qaato quraaradu waa wax siibsiibanaya oo aan isku sinayn aan aan lahayn geeftino yaryar iyo waxay ku nadiifiso oo wax isku siman un iyadu marka waa inuu shaygani noqdo shay isku siman aan isku sinay baan ujeed ee wax nadiifinaya rawha saaladu rigsun ba haddaba xadiiskan ku jirta hada rigsun culimadu ereygan aad bay iskugu khilaafeen oo ilaa culimada qaarkood ay hahdeen ereygan luqadaba kuma jiro hada rigsun ee kelimadu waxay ka timid oo loogu dhawaaqay rigsun bay ahayd ee kaafkan may ahayn marka hada rigsun qolada yidhi waa luqadda uu ku jiraa waxay idhaahdeen ragsun weeyaanoo ururkii suudiy kale aayadda ku jirtay waa arraddu kelmaddu hada rigsun marka waxay ku fasireen hada raddun kan celi wey oo dee nishaasba maaha marka laakiin masaladii soo ururiyey waxay culimmadu ku soo ururiyeen qaarkood inuu yahay kelmaddan u dhiganto rijsun oo bimacnaa najisa markaa saaladan gaarka ahi waxay ahayd rawsadani waxay ahayd mid ximaar bay ahayd dameer bay ahayd amba wax lamida ah. waa sababta rijsin u yidhi waayo haddaanay rijsi ahayn ka warran oo tii geelaba ay tahay ama tii lo-daba ay tahay dee rigsi markaa noqon mayse maxay noqonaysaa lakin mid aan banaana lagu istijoodo xadiiska kalaa diidaya laakiin haddii ay matalan taa dameerka tahay labay isku darsatay inay rigsi tahay iyo inay saalo rasuulkuna wuxu uhi alayh salatu salaam walaaladan jinka ay yimid dabeetna waxay ilaahay u bariyey laf kasta oo aynu tuurno in hilib ilaahay iyaga u saaro saalo kasta xoolahaynu dhigaanna in cunto ilaahay xoolahooda u saaro marka wixii hilibkiisa la cunaya macaanihiisa la cabayay saaladiisu waa waa acaam ayaa loo diiday tan kalena waxaa lasii ay lasii dheer tahay inay tahay rijsun oo nijaas ay tahay xadiiska waxaa laga qaadanaya axaadiis badan oo mawduucan ku saabsan inay bannaan tahay qofku inuu cid adeegsado yidhahdo hebel waxaa ii soo qaata gaar ahaan isagoo qofkii iska asturaya maaha macnaheedu xaaladan uu rasuulku alay slat sla san la hadlayay markii uu xaajo gudanay laftigeeda maahae waa intaan aanu hawshaba bilaabin ayaa uu dee la hadlayay ee markuu qofku hawsha gudanayo waa inuu aamusnaado ayaa loo baahayay at nabiy sal la ala sl nbigu waa yimid ay makaan alqaaidi buu yimi oo oh, fa amaran wuxuu amray an atiyahu inaan u keeno bialaaati axjaarin saddex dhagax fa wajadtu waxaan helay xajrayn laba dhagax walam ajid maan helin aalisan mid saddexaad oo fa ataytuu birawsatin baan u fa akhadahumaa wuu qaato wa alqa wuu tuuray arawha labadii dhagax buu qaato rawsadii iyo saaladiina wuu tuuro u qaad hada rigsun ay rijsun waa najisun akhrajahu lbuhaariyu zaad axmed wuxuu koriyey darqudiyu itinii bikayriha iyada mid ahayn ikeen keen وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم نahى wuxuu diiday an يustanjى in lagu istijoodo bcadmi lf aw rawtin ama saalo وqaala wuxu uhi inahumaa labadoodaasi laa yuطahiraani waxa ma طaahirinayaan rawaahu adarquniy وصaxaxahu waay xadiiskana wuxuu caddaynayaa nahyi inuu rasuulku alay sla slam diiday laakiin sababta uu sababeeyey muxuu u diiday alcadmi wاrawth laa yuahiraan ma daahirinayaan xadiis kaloo iminka macnihiisa aynu sheegaynana waxuu tilmaamaya inay cunto yihiin labadaba markaa waa la iskugu geynaya waxaa leeyahay laftu waxa ma daahirinayso kow waana dacaam labadaaba way isku darsatay labada awgeed ayaan loogu istijoonayna saaladii bay noqotay midna waa dacaam oo wixii hilibkiisa la cunayay midna waa nijaas laa tuahiriin shay isagiiba nijaasa inahaa rigsun hada rigsun tu iyadiiba rigsi ahay dee waxba daahiri mayso marka xadiiska iyo isma diidayaan xadiista kale shaygiibaa labadiiba isku darsanaya marna wuxuu noqonayaa mid aan nijaas ahayn lakin aan waxba daahirinaynin oo cuntada uu yahay aan lagu istijooni ambaba waxa weya inaanu isku laftaasoo kale iya lafteeda waa shay sabiixa bidna waa nijaas midna waa cunto intaba way isku darsanayaan inahumaa laa yuahiraan markaa shay aan isaga waxba daahirinaynin dee isticmaalkiisu ma noqonayo mid nijaasi meesha ka saaraya ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm naha wuxu diiday an yustanja bicadmin aw rawthin wa qala wuxu uhi inahuma laa yuahiraan waxaad ka warrantaa waay he geedka ku baxay ka waran saalada xoolaha ya liwaatan beerta eh. lagu shubo digada soo maha ee dhirtu ay ku nafaqaysato ee halkaa midho wanaagsani ka soo go-aan ee midhaha wanaagsan aynu cunno ee aynu ku naaxno ilaa aakhirihi de ka sii wad eh. maxay noqonayaan ya xaradii baa bedeshay way daahiri digadaasi hadday digadii xoolaha ta waynu garan dee diga kale oo bal-ay iyo kuwaasi waa miyaana nafaqadii qaadan dee sida wallahu aclam lagu shubi maayo aygaa iyo dameerkaa iyo waxa lakin saalada xooluhu marka horeba dee nijaas may ahayn ba marka horeba soo laguma ohan nijaas may ya ee waxaa loo diidan lagu istijoodo inay tahay acaam ti shaygii isagu marka horeba nijaas tahaana dee isaga laguma shubi maayo nijaasaas shay nijaasa waxba lagu beeri maayo an abi hurerata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh istanzihu iska hagaajiya iska nadiifiya iska dhowra min albawli kaadida faina maxaa yeelay faina caamata cadaabi lqabri cadaab qabriga badankiisu minhu isaguu ka ahaaday ay min albawli rawahu adrqudni walilxaakimi xaakim wuxuu wariyey akharu cadaabi اlqabri cadaabiqabriga badankiisu min albowli kaadiduu ka yimaada wahuwa saxiixu اlisnaad rasuulku alay slat slam halkana talo wanaagsan buu ina siinayaa oo if iyo aakhiraba ina anfacaysa ifka wayna anfacaysaayoo dee qofka salaadiisii iyo cibaadadiisii ayaa u hagaagaysa oo haddii maradiisi nijaasaysan tahay ama jirkiisi nijaasoolyo kaadi u leeyahy dee intaasoo salaadood hadduu tukado waxba lagama aqbalay ilan shardi baaba ka maqan meeshii aakhirana cadaabulqabrigu dee wax sahlan maaha ilaahay baynu ka magan gelaynaaye markaa dee wixii cadaabulqabri soo jiidaya ee aakhirana kuu raacaya in la iska ilalo xadiiskii macruufka ahaa ee saxiixa ku yaallayna waad garanaysaano nebigu alay isalatu inuu soo maray laba qabri oo ihi inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir waa la cadaabaya lakin wax weyn lagu cadaabi maayo bal inahu kabiir haddana u nebig ala sl sl u weyn oo wax weyn maaha marka si loo eego xagga iska hagaajinta way iska hagaajin karayeen way iska ilaalin karayeen laakiin waa wax weyn oo dembi weyn dee soo jiitay ciqaab weyn oo soo jiitay muxuu noqonayaa markaa kaasi de waa kaadida iyo iyo namaamnimada haddana kaadid buu rasulku ui badankiisu xagnu ka yah marka qabriga horta inuu jiro waa macruuf qur-aanka waa laga fahmay xadiiskana de waabay ku cadda qur-aanka halkee bay kaga taallaa ya ayad qur-aanka tilmaamaysa haye inankaa halka dhexe fadhiya ha istaagadare oh, iska fadhi y ninkaasa qaatay kaa haye maxaa tiri annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wa taquumu saacatu adkhilu ala fircawna ashadda alcadaab soo ma wa taquumu saacatu adkhilu ala fircawna ashadda alcadaab markii hore ilahay muxuu yihi annaaru yucraduuna calayha guduwa ashiyan maalinta qiyaamana cadaabkooda aayad kale haye sanucadibuhu maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim baaraka allahu fik marka marataynka marataynkaasa maxaa lagu fasiray inuu ka mid noqon karo cadaabul qabr haddana cadaab weyn baa loo celin doonaa inkastoo lagu fasiray axaadiista aayadkaa cadaabkan adduunyada waayo aayad kale haye axsanta walanudiiqanahum min alcadaabi aladnaa duna alcadaabi alakbar cadaabi aladnaa bay culimo badan ku fasireen waa cadaabulqabriga duna alcadaab alakbar intaanan cadaabka weyn la gaadhin wey culimada qaarna waa ku fasireen adduunyadan waayo xadiiskuna rasuulkuna alay slat slam wuxuu yihi tacawaduu billahi min cadaab qabri war ilahay cadaab qabriga ka magan gala xadiiska taawadu billahi min arba atacawud billahi min arbaca iyadana waxaa ku jirtay allahuma icdika min cadaab lqabr cadaab qabrigu markaa gaalka iyo muslimkaba u ku dhacaya miyuu kala go-aa mise wuu socdaa qofka muslimka kiisu waa dhici kartaa bay dhahd culimadu inuu inta la ciqaabo laga gooyay haddana oo dadku ay usii kala duwanaayeen laakiin gaalka ya gaalka kiisu waa joogta ma jirkuu ku dhacaya mise ruuxduu ku dhacaya labadabuu ku dhacaya aruux waljasad kaadidu seebay usoo jiidaysaa haddaba cadaab alqabri waxay usoo jiidaysaa kaadida cadaab qabri waxay usoo jiidaysaa qofkii jirkiisii baa nijaasoobaya dabeetana cibaadadiisina ma ansaxayso rasuulkuna calayhi sala slam labadaas qabriyuu soo maray midkood bu aan kaadida iska hagaajin jirin bui midkoodna namaan bu dadku isku diri jiray kaadidaas jirkii matalan markay ku duusho ee qofkii cibaadadiisii aanay ansixin isna wuu haysta in ansaxay ee gaabiska isagu iska lahaa isagu iska hagaajin waayey saasay markaa ugu soo jiidaysaa aduu amba aynu fahamno sababtay ugu soo jiidaysa amba inaan fahmineen amarkii nabigaa yaalla halkaa caleyh isalaatu wasalaam istanzihu min albowl tanazahu min albowl waa jirta annazahana waa annadaafa inaga soo maren annazaha waa annadaafa istanzihu waa iska nadiifiya oo iska aahiriya iska ilaaliya tanziih llahi can naqais <clears throat> sideebaad iska hagaajinaysa kaadida haddaba waxay noqonaysaa kow qofku kaadida iyadoo aan ka dhammaanin aanu kicin oo dee kaadidii o ka dhamaan qofka hadduu istaago oo sidaa markaa ambuu ku istijoodo waxa laga yaaba jirkiisi dharkiisiba soo gaadhi marka dambe waxaa kamid a ah meesha ku kaajayo inay noqoto meel aanay kaadi kusoo duulduulin oo duulduulka uu iska ilaaliyo saa awgeed buu nabigu aleyh wasalaam canaza buu qaadan jiray eebo waxa faa'iidooyinka ulahayd waxaa ka mid ah hadduu meel saxaro banaana joogo inuu markuu tukanayo sutro ka dhigto oo halkaa ku taago waxaa kaloo ka ah dhulkan uu ku kaajaya hadduu adag yahay inuu inuu jilciyo si kaadu ugu soo duulduulin siduu nebigu iskaga ilaalin aleyh isalatu salaam si kaadu ugu soo duulduulin ayuu saa samayn jiray marka qofka waa iska ilaaliyo halkii uu ku kaajiyo laftigeedii kacadii intay ka dhammaanaysanayso haddiiba ay dhacdo oo qofkii ay shirkii iyo maradii ka gaadhana dee inuu ku dadaalo inuu iska nadiifiyo oo aanu isaa ku daynin ama aanu sahashan arrintan markaa waxaa masiibo weyni ugu jirtaa nimanka taariku salaadka ah dadka taariku salaadka ah, gaalka isaga halkaa inaga dhig laakiin dad badan oo muslimiina baa jiro oo muslim sida marka guud horta dee taariku salaadnibaa bay ku jiraanoo cadaab isaga hadduu qofku saa ku dhinto hadalkiisa waa dah laakiin halkaasuu istaagaya sarajoog buu ku kaajaya dabeedna isagoona sijoon buu iska iska dhaqaaqaya haddana dad badan oo dadkaa reerbiiga iyo dadkaa markaad ku tiraado tukadana daahirba ma nihin bay ku odhanayaan de haddaad waa iska hagaajin karaysanba intani mamarsiiya ku noqonaysa ila waxaa ilahay ku sharciyey daahir ba haddana iska gaadhso ad isla dibseen istansihu iska ilaaliya oo iska hagaajiya min albowl faina caamata cadaab alqabri caama ay akhar waa la macnuune qabri badankiisu minhu ay min albowli buu ka ahaaday walilxaakimi akharu cadaab alqabri min albowli ayuu ahaday kaadida sida noqonaysa waa kaadidii bani aadamka iyo wixii kale shabahaya nijaasta ah laakiin kaadidii ariga iyo geela iyo lo-da iyo wixii lamida ugaadhi iyo kaadidoodu haddaad geel jiro tahay oo habeedda aada ku subkato waad iska tukanaysaa mushkilad malaha ya habeedda geela idan qofki geel buu la joogaa soo maha amba arigiibu marna lisaya marna sidanoo waxaa laga yaaba jirhkiisi inay wuxuun kasoo gaadhaan de marka mar haddii marka horeba lagu baneeyey cuntadii inaad cunto horeynuu soo marray marka nijaasaadka hore marayne kaadida iyo saaladooda toona nijaas ma sababtii waa kii rasulka ala sla sababtana ata waa daray kaadida iyo iyo caanihiba waxaana laga yaba marka qaarkood kaadida geel kale amba habeediisa in nabarada lagu daweeyo qofkii meel nabar ka gaadhay intuu soo qaado uu saa u marayo dabeetna kulayl bay leedahay jerbiskaba ay ka disho marka dadka saas kale reermiiga ah aada loogu sheego war kaadida xooluhu nijaas maahe ha ku marmarsoon inay iska tuko iska cibaadeyso an suraqata bni malik radi allahu canhu qal wuxu uhi callamanaa wuuna baray rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka alle fi lkhalaa'i khalaaga nagu baray fii shani alkhalaa khalaaga suuliga arinkiisa an naqcuda inaanu ku fadhiisanno cala lyusraa lugta bidix wanansiba aanu taagno alyumna tamidigna aanu taagno ayuuna baray marka aanu xaajo gudanayno rawaahu lbayhaqiyu bisanadi daciif xadiiskana waa daciif sidaasay isku waafaqeen culimadii xufaad ahayd xadiiska aqoonta u lahaa inaanu xadiiskani sugnayn xagga laftigiisa matnigiisana de qof lugtii bidix taagaya lugtii midigna lugtii midig taagaya tii bidixna ay miisaankii saareen waxay ku sababeeyeen qaarkood xagga soo bixitaanka qofka wax ka soo baxayaan ayay u sahlan tahay lakiin taa caddayn looma hayo xadiiskan admihim waa daciifo macnihiisuna saxiix maaha mabnihiisuna saxiix maaha marka waa daciifun macnan wa mabnan labadiiba waay maada tacrifuuna can hada الصaxaabiyi suraqat bnu malik haye sax wey jasak la khayr waa saxaabigii rasuulka alayh salatu slam markii magaalada maka uu ka hijrooday ee uu godka ka baxay saddexdii cisho kadib waa ninkii faraska watay ka daba tegay faraskiisu uu dhulka galay sida saxiixa ku sugan lugaha ilaa jilbuha ay aasmeen ee haddana ilaahay bar yidhi waan iska noqonayaa ee uu rasuulka ilaahay u baryey haddana markii saddexaad aakhirkii wuxu uhi dib dambaysa xataa idinma sheegayeen suraqat ibnu malik waxaa kaloo la yidhi haye qiso kalena u leeyihi maadaa ku ceshanay haye haye yowma beder maalintii inii jaaru lakum buu yihi shaydaanku qabiil odhan jiray bani mudlij ayuu saxaabina ka tirsanaayo deegaanka deganaayo waxoogaa qurayshtana isirahayeen darib wax kadina quraysh dabeetana waxay is idhahdeen war nim markaa dagaalka ku jirtaan bilaa dhabarka laydinkaga dhufta qoladii maanta idinka faa'idaysata ninkii uu reerka u mudnaa ama u weynaababa isku soo egshiyey suraaqat ibnu maalik wuxuu leeyihin hawarwarina annaguna xagga iyaga way sii dhiiranayeen markaa de si meesha ay ugu jabaan ilahayba de xikmad ka wateen ninkii suraqata bn malik mar alla markii dagaalku bilaabmay iyuunbuu cararay waar maxaa kugu dhacay inii araa maa laa taroon de isagiiba maaha waa shayaan markaa shaydaanku qof hebel hebel lahaao taqaano ayuu isku soo ka karaa hadday suufiyadu ihahdaan waa ninkii hebel hebel baan halkaana ku aragnay halkaa kalena aan ku aragnay de waa laga yaaba shaydaanka wada shaqeynaya inuu yahay shaydanku iskusoo egeysan karaa ya shaydaanku hebel hebel bu qofka iskaga soo dhigi kara hebel hebelkii halkaa marayay bale jinka isku e e soo ekeysiin kara haydaankan de marka laga reebo jinka muslimka ah oo sheekhu islaam tamiya qise cajiibus ee laga soo wariyo wuxuu ihi sheekhaa la xidhay waqti jeel baa la geeyey shekhu islam tamiya akhirkii dale jeel buu ku dhintay isagoo jeelkii ku jira ayaa la arkay isagoo casharadii dhigaya oo dadkii duruusuu dhigaya dabeetna ninkii boqorkaaba kuri wuxuu qaatay inuu inuu nimankii madaxda ka ahaa jeelka ee iyo gaarhkii uu dee wax siiyey amaba ay wada shaqeynayaan suni maan bixin maan maan bixin halkaygaasaan jiro sawdigii halkaa darsigii ka akriyay darsigii akriyayey markaasa waa laga inu jin ahaabaa laga yaabaa duruusteyda soo xaadiri jiray jin marka horeba duruusta soo xaadiri jiray oo dee sheeka jeclaa inuu haba laga yaabo markaasa lagu ui maxaad malag waa la ogaado markaa isagii inaanu mar noo bixin maxaad u dhaweyda malag baa la yihi o wuxuu i bal u fiirsa sheekka almalaaigtu laa yakdibuun malaaigtu been ma sheegaan <laughs> imika jinkaasi been buu sheego sheekhiio dee duruustii dhigay ayuu iska dhigay soo maaha laakin malaaigtu been been ma sheegaan hadduu laakin sheekhu ahaan lahaa qolooyinkan khuraafaadka iyo tasawufka saas hadduu ahaan lahaa de waxa odhan lahaa un ha halkaa u anigii intan isagoo albaabka xidhan intan duulay aan halkaan tageen kasoo akriya darsi marka imikana hadday dee weyda caawan adigana meesha kugu soo dhicdo doono <laughs> ya nin kale qiso kale saas kale waxaa la raaciyey nin baa wuxuu i sheekh wuu duruustiisa soo xaadiri jiro u waay un sheekii baa waay ninkii waar maxaa dhacay de waxaan kuugu iman jiray bui marka horeba anna janna baan ahaa darsiganaan dhiganay iyo wacdiganaan dhegeysanayay dee jannaan ku doonay annadiina ol waan galeba waan ku jiraaba oo habeenkii o dhan jannadaan iskaga dhex jira dabeetna wuxu bal haddaba aan ku raaca jannadaan ku raac waayo maqribkiiba wuxuu ihi waxaanu tagnay dhul cajiib ahoo dee meesha barwaaqada ka jirta iyo siday tahay aroornimadii waana la duuriyo marka waana la qaadiyo marka hore ayaana yihi kaalay ina marya haddaba su sheekh yihi may alla ma jannadii haddaynu galnay ka bixi mayno markaa ninkii shaydaankii shaw meesha geyn jiray ayaa dee dabeetee xanaaqey maalinta ilan awal wuu soo qaali jirune markii ay ka soo bixiyeen meesha waxaanu is aragni buu yihi inagoo kudaafadii baqdaad <laughs> meeshan aan dhex joognaa wa kudaafadii baqdaad bu <laughs> ya ayaan huridnaaba marka haddaba uga buri shaydaan baa kugu ciyaariy w isaga sheekhu uga jeeday intii ninkan kulaa jannaan ku geeyo barwaaqadaasaad ku jirta waxay jannadan laga soo noqonaya haddana maalintii habeenkiina la gelaya shaydaan basa u hawshaawatay shaydaankina markii amarkiisa aynu diidnay adiga arkay kudaafadii ina durto bal u aragtida xeesha dheer culimadaasi ay ku shaqeynayeen raximahum allahu وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رsuل الlahi slى الlaه علي sلم في الkhلاء أن نqcuda inaan ku fadhiisna على اليسرى ونسib anu taagna alyمنى oo ضعيif وعن عيسى بن يزداد عن أبيه qال وxu qال رsuل الlahi slى الlaه عليه وسلم إذا bاla hadduu kaajo أxadكم midkiin falyntur ha ruxo dakarahu xubintiisa taranka ثaلaثa maraatin saddex goor si bimacna kaadi uga soo baxdo rawahu iبن maaja بsنadi ضعيif xadiiskana qadiyaddan uu ka warramay waxa weeyaan in xubintii saddexdaa jeer saa loo ruxo oo jiid jiid lagu sameeyo markaa culimmadu way diideen almuhim xadiisku waa daciif horta aada buu daciifiye a ah, fadl maadaama xadiisku daciif yahay culimada in badanoo kamid a ah yidhi waa bidco sheikhulislaam ibn taymiya iyo culimadaasi waa bidca bay dhahay ibn waa bidco arrintaa in la sameeyo balo wuxu yihi shekhulislam ibn taymiya culimadaasi waa xubintani waxay la mid tahay kale candhada xoolaha neefka haddaad doonaysa inaad caana kalayso kolba sawjidiisa soo caanuun ka iman maayaan dee waa saasoo kale un haddaad sii ododo un markaa waxa weeyaan kaadidu ka dhammaan mayso waxaa kaloo laga yaaba ibnu cuthaymiin inay gudad samaysmaan akhirka meelaha ay kaadidu dee ku hadho marka haddii qof isagu xanuun gaara ah ama wax gaara ah hayo arrintaasi sidaa aynu sameeyo ma mooyaane laakiin qofkan kale xadiiskan maadaama daciif yahay lagu dhaqi waxyaala badanna wuu ka hor imanaya qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm ida bala axadukum falyantur ay falyahuza ha ruxo dakarahu halaaa maraatin saddex an ibn cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala la ala sl nabigu sa'ala wuu weydiiyey ahla quba in reer quba uu weydiiyo faqaaluu waxay dhahdeen ina anagu nutbicu waanu raacinaa alxijaarata dhagaxa almaabiyo rawahu lbazaaru bisnadin daciif wa aslu xadiiska asalkiisu fii abi daawuuda buu ku yaalay iyuu ku jira iyo watirmidi wasaxaaba bn khuseyma maxamed bn khuseymana uu saxiixiyey min xadiisi abi hureyra radi allahu canhu biduuni dikri lxijaara isagoon xijaarada sheegin reer quba quba waa magaalo tuulo ku dhaweyd magaalada madiina oo ay deganaayeen koox aws kamid oo banu cawf la idhaahdo bin eh, bin cawf bin camr amba cawf camr bin cawf qolada jilib noocaas adigi jiro kamid a ah aws aws marka rasulka alay sala slam markii koobaad waa magaaladii uu kusoo degay markaa masaajna uu ka aasaasay meel ay kusii tukadaan masjidu quba qofka laba ragcadood ku tukadaa cumru udhigmaa bu nabig uri alay slat slaam markaa haddaba iminka magaalada madiine kamid tahay o de waa xaafad magaalada madiine kamid oo ah, magaalada bartankeediia ah. markii hore tuulo yar go markii munaafiqiintu ay masaajid dhisteen waladiina itakaduu masjidan diraara wakufra watafriqa bayna almuminiin wairsada liman xarab allaha warasuulahu marka waxa loo diiday nebigu caleyh isalaatu wasalaam masaajidka inuu ku cibaadaysu salaadu istaago laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yataahu waxaa jooga rag jecel inay isdaahiriyaan wallaahu yuxibu lmuahiriin ay mutaahiriin ilahayna u jeceliya kuwa isdaahirinaya marka waa reer quba say culimadu masaajidka u badan yihiin way jiraan culimadu mufasiriinta ka mid oo yihi waa masaajidka nebiga alay slat slam lakin waa loo badaya inuu masjid quba yahy rasuulku inuu weydiyo ku war reer quba oo kan ilaahay idinku ammaanay inaad tihiin rag isnadiifiyo isdaahiriye maxaad samaysaan dabeetna waxay dhahdeen rasuul allow dhagaxa markaanu isticmaalno biyaanu raacayna oo biyaanu ka dambaysina haddana markaa saddex darajaa qofku uu maraya inuu biyo keliya isticmaalo inuu biyo iyo dhagax isticmaalo iyo inuu dhagax keliya isticmaalo teebaa u dhamaystiran dhagaxa iyo biyaha la israacinayo laakiin xadiiska inta odhanaysa biyaanu raacinaa ayaa daciifa marka laga reebo waxa weeyaan biyaanu isticmaalnaa ayaa saxiixa lakiin agga agga xagga macnahaan waxaa saxiix macnaahaan noqonaysa agga macnaha inay biyo raacin jireen dhagaxa dabeetna labadaa isku geeyeen oo ahaarada xildirtay ahaarada waxaa kaloo soo gudagelaya ahaaradii macnawiga ahayd macnawiga maxaa looga jeedaa inay yihiin ilan kuwanay munaafiqiin bay ahayn soo maha munaafiqiin baan kuwan masaajkan samaysan umay samaysan ilahay darti waxbay ku qarinayeen iyagu ilaahay dartii bay ka ahayd shirki iyo munaafiqnimo iyo gaalnimona daahir bay ka ahayen oo wata macnawiga ah. midna waa nijaastii xisiga ahayd waa inay sidan kalena isku daahirinayeen oo nijaasaadka iska ilaalinayeen wallahu yuxibu almuahiriin ana nabiya sala la ala sl nabigu su ahla qubain reer quba wuxuu weydiiyey su faqaalo waxay markaa maxaad samaysaan bu ihi ilaha waa ayaa xadiiska laga fahmaya ku jirta faqal waxay inaa nutbic waan raacina alxijaarata almaa biyahan raacinaa rawaahu albazaar bisnadi daciif wa aslu xadiiska asalkiisu fi abi daawuud watirmidi wasaxib ibn khuseymata min xadiis abi hurayrata biduuni dikri alxijaara oo biyaanu isticmaal labaheed markaa xijaaradu ama dhagaxu kuma jirin wallahu aclam waxka bilahi towfiiq asalaamu calaykum